qofka kitaabkii uu horay u akhristay oo maalan ama uu xifdiyey ama macnahaan uu u bartay hadduu meel inta iskaga rido armaajada dana mid cusub u fadhiisto cilmigiisii gadaalu ka baaba'aya weligiisna tayo yeelan waxaa la rabaa kitaabkii ama aad xifdoo lagaa dhegaystay ama macnahaan aad u baratay kitaabkaas markaad muddo joogtaba inaad akhrido oo hadduu xifdis ahaana lafdigii aad wada akhridood ka baxdood ogaato inaad haydo haddii uu ahaa macnahaan macnihiisii aad soo dul marto oo kitaabkaas aad gacanta ku haydo ilaa uu ad u sugnaado waa waxyaalaha ugu muhiimsan waxbarashada ardaga ayay ka mid tahay tacaahudulmaxfuudaat waxyaalihii la xifdiyey in laga warqabo ka warqab cilmaka cilmigaaga min waqtin waqti laga bilaabo ilaa aakhara mid kale aad akhrine haddana ayaan markaad joogto waqti kale la gaar haddana waa akhrine sidaasaad u hayne isagaa kaaga muhiimsan kitaab cusub aad akhrisanaydo kitaabkii horad soo akhrisatay waa inaad ka warqabto oo aad aad uga warqabto marka kitaabka aad xifdiday kaas waa inaad akridaba oo hadba aad hubsato inaad xifdiyo haydo kaas laga maarmaan weeye kutubta kale fanniga markuu aad kuugu baxo kitaabka ugu muhiimsanaa hadba laga warqaba kitaabka ugu muhiimsan fannigaas oo masaa'ilkii fanniga agarkoodii kuu haya waa inaad kaas hadba ka warqabtaa kaas waa inaad ka warqabtaa kaas waa inaad ka warqabtaa fannigaasoo dhan marka masaa'ilkiis waa haydaa waa haydaa tacaahadka warqab cilmaka cilmigaaga min waqtin laga bilaabo ilaa aakhara mid kale fa ina cadama tacaahudi ka warqabid la'aantu cunwaanu dahaab waa tegitaanka calaamadiisii lilcilmi cilmigu uu tago mahmaa kaana wax kastuu ahaado cilmigaasu cilmigaasu wuxuu raba ahaado xadiid ha ahaado tafsiir ahaado fiqi ha ahaado midku raba ahaado haddaan laga warqabin waa tega waa tega haddaan laga warqabin waa tegaa ilmigaas haddaan laga warqabin marka waa inaad ka warqabto cilmigaagaas oo hadba aad ku laabato can ibni cumara cabdulahi bni cumar waxaa laga wariyey radi allahu canhuma ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam qaala wuxuu yidhi inamaa wax kale ma ahan maalu saaxibi lqur'aan qur'aanka qofka u saaxiibka qofka qur'aanka yaqaan qofka qur'aanka u saaxiibka tusaalihiisa ka maali saaxibi libil geel qof u saaxiibo geel leh oo kale weeye geelaasoo almucaqalati la dabray in caahadda hadduu qofku ka warqabo calayhaa geelaas dabran amsaka waa haysana waa in atlaqaa hadduu sii daayana dahabad waa ka tegi geelaas dabran oo xargaha ku xidhan yihiin oo lugaha ka xidhan qofkaadba ka warqabo sidaas u dabro lakiin hadduu xariganta ka furo sii daayo geelil arki maa qur-aanku waa saas qur-aanka waa in ilaahayba hadduuba ku makaniyey waa inaad akrido oo asaga joogto u akrido isagu bishiiba marwa inaad dhammaydo markaad ugu yar tahay oo ugu yar haddii kaleeto waxa weeyaan tobankii habeenba aad mar dhammaydo ama toddobadii habeen ama saddexdii habeenba mar dhammaydo sidii cabdullahi bni camr ibni caas uu nabigu ku ogaa sala allahu calayh wasalam haddii kale gacantaadu ka baxaya haddii haddii bil dhan soo wareegtoodan aqrinna qur-aankooda dhammaynna taas waaba hijiro qur-aankii laga hijrooday rawaahu xadiidka shaykhaani bukhaariiyo muslim iyo wamaalig ayaa wariyeen filmuwada ayuu maalik ku wariyey marka qur'aankiyaaba sidaas ahba maxaad u malaynaba waxyaalaha kale qaala alxaafid ibn cabdilbari xaafid ulmaqrib wuxuu yidhi raximahu اllah wa fii hada alxadiidi xadiidkan waxaa ku sugan daliilun wax ku tusaya calaa anna man lam yatacaahad qofkan ka warqabin cilmahu ilmigiisa dahaba anhu inuu ka tegayo ayu man kaana ey man kaana nusqooyinka gobol ku sugan oo tafsiiriyaa qof ku raba haado qofkaas ah. man kaana ayu man kaana haddan dho meesha oo marka ayu istifaamiye laga dhigo qofku ku rababa ha ahaado qofkaas waa tegayaa cilmigiisa qofkan ka warqabin maxaa yeelay lianna cilmahum saxaabada cilmigooda kaana daalika alwaqta waqtigaas alqur'aanu qur'aanka ayuu ahaa lianna cilmahum kaana wuxuu ahaa huwa cilmigoodu daalika alwaqta waqtigaas alqur'aanu qur'aanka ayuu ahaa liannada isimkeedu waa cilma lianna cilmahum cilmigooda kaana daalika alwaqta waqtigaas wuxuu ahaa alqur'aanu qur'aanka laa hayru laa hayra daalika intaas waxaan ahayn ma ahayn marka kaanada isimkeeda kaanada isimkeeda alqur'aanu haddii laga dhigo lianna cilmahum cilmigoodu kaana alqur'aanu qur'aanka daalika alwaqta kaanada isimkeeda cilmiga u celi kaanad isimkeeda cilmiga u celi lianna cilmahum cilmigoodu kaana wuxuu ahaa huwa cilmigu daalika alwaqta waqtigaas wuxuu ahaa alqur'aanu qur'aanka jumlo muctarida kaanada ismkeeda khabarkeeda laga dhigo alqur'aanuna laga dhigo khabarkii annada sidaas waa icraab annada ismkeedu waa cilmo khabarkiina waa alqur'aanu jumlada kaana iyo ismkeeda iyo abarkeedana muctarida لأnna cilmahum cilmigoodu alqur'aanu qur'aanku ahaa kaana huwa cilmigu dalika اwaqta oo kaanada isimkeeduna cilmigaan u celina dalika اwaqtana khabarkiiaan ka dhigna sidaasu waa si si kale si kale haddii oo alqur'aanuda waxaan kaloo dhihi karnaa lianna cilmahum cilmigooda kaana cilmigoodu kaana cilmigoodu wuxuu ahaa alqur'aana waa haddii alqur'aana la fadxiyo wey markaas daalika alwaqta daalika alwaqtana waa iska tacallujinayna lianna cilmahum cilmigoodu kaana cilmigoodu wuxuu ahaa alqur'aana qur'aanka daalika alwaqta waqtigaas ayuu ahaa waqtigaasu wuxuu ahaa qur'aanka laa kayru laa ayru ala rabay laa kayra alqur'aani qur'aanka waxaan ahayn maaha alqur'aanu uu ahaa laa ayru laa kayru lqur'aani qur-aanka kayrkiis ma ahayn masaladaas oo ah waktigaa saxaabada cilmigoodu wuxuu ahaa qur'aanka xoogaa waxaa ka sawaabsan in la yidhaahdo kaana daalika alwaqta alqur'aan wasunna waktigaas cilmigoodu wuxuu ahaa qur'aanka iyo sunnada waxayl waktigaa sunnada iyo qur'aanka labadaasu cilmigood ahaa qur-aanka ma maahayn laakiin sheikha waxa dhici karta maadaama sunnada in badanoo ka mida qur'aanka ay sharxaydo asalkii inuu iskaga gaabsaday laakiin xaqiiqada waxay tahay in la yidhaahdo lianna cilmahum kaana dalika alwaqta alqur'aanu wasunna laa hayru laa ayru qur'aani laa hayru daalika madkuurkaas dayrkiis mawjuudan ma ahayn wax aan intaasayno oo cilmiya ma ma jirin wuxuu yidhi marka xaafidku waa xaafid ibn cabdilbari wa idaa kaana alqur'aanu qur'aanka hadduu yahay qur'aankii almuyasaru la fududeeyey lidikri liajli dikri in lagu waansama darteed ilaahay u fududeeyey hadduu yahay yadhabu mid tegaa in lam yutacaahad haddaan laga warqabin famaa dannuka malahaagu muxuu yahay bikayri qur'aanka kayrkiis aad u malaynee oo min alculuumi culuum ah culuumta almaxmuudati la yaqaano qur'aanka walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir ilah wuxuu dhahay qur-aanka waa fududaynay in dadku ku waansamaan daraaddeedan u fududaynay qur-aankiioo ilaahay fududeeyeyoo u fududeeyey dadku inay ku waansamaan haddii uu baxsanaya haddii aan laga warqabin culuumtii kale maxaad u malaynaydaa waa ka sii daran tahay wey saasuu saasuu leeyay laakiin culummada gobol waxay leeyihiin xadiidka haddii qofku aad u itqaaniyo iyo qur'aanka haddaad itqaanido labadooda waxaa baxso og qur'aanka oo qur'aanka taysiirkiisu waa xagga fahamka walaqad yasarna alqur'aana lidikri ay litadakuri in la xasuusto oo lagu waansamo aa loo fududeeyey qur'aanka sidaas daraaddeed ayadoo tafsiir laakraa hadduu soo fadhiisto qof aan hal xaraf oo diina weligiis dhigan wax weyn uu ka fahma macna weyn uu fahma ilaahaa fududeeyey waa la fahmi karaa ah, baynamaa kitaab fiqiga iyadoo la akrinaa haddii qof soo fadhiisto uusan wax badan ka fahmi karin iska daa luqo iyo wax kale iyadoo kitaab fiqiga la akrinaa qof caami hadduu soo fadhiisto arda loo akraa kitaab fiqi ah, wax badan ma fahmaan qof aan weligiis akrisan oon wax diin akrisan laakiin tafsiir la aqraadu ag fadhiisto faaiid weynu qaadana ah, faa'iido weynu qaadana marka ha la fahmo marka la yidhaahdo kitaabka ilaahay wax laga fahmi og yahay ma jiro xayla waa kitaabkii rabbi u soo dejiyey in banu aadanka jinniga iisa xataa labadaba inay ku hanuunaan oo dariiqa jannada ay ku bartaan dariiqa naartana ay ku ogaadaan si ay uga cararaan naarta jannadana uga cararaan marka aaduu uga fududay agga fahamka xagga fahamka amaa xagga lafdiga qur'aanka iyo xadiidka waxa baxso og qur-aanka saasay leeyiin culummada aad ugu fiirsato ah, xadiidka hadaad aad u idqaanido waxaa dhacda inuusan aad kaaga baxsan ah, oo muddadii qur-aanka aad moogid ka badan adoo moogaad hay karta wa khayrulculuumi culumta kan u qayr badan uu yidhi xaafidku maa shay weeye dubida la dabdiyey asluhu asalkiisa lafdigii waa la haya si saxa loogu dhawaaqa waana la xifdiyey wastudkira lana xasuustay farcuhu furuucda ka baxayda iyo masaa'ilka laga qaadanayo waa lahayo aayadda waa xifdiday lafdigeedii macaanida ka baxaydana waa adbay xadiidka waa xifdiday masaa'ilka laga qaadanayana waa hayda culumtaas u khayr badan inaad asalkiina haydo furuucdii ka farcan maydana haydo culumtaasa u khayr badan wa khayrulculuumi culumkan ugu khayr badan maakii way dubida la dabdiyo la qabtay aslu asalkiisa westudkira la xasuustay farcu farciisa haddana camalu in u bedeshaa marka waqaada kuguna hogaamiyo qofka ku hogaamiyey ilallaahi allah tacaala ilaa waa sarreeyaahe oo wadalla tusay calaa maa yardaahu waxa ilaahay raalliga ka yahay kaasaa culum u badan marka waa asalkii qabo macnihiisa fahan camalna ka dhig oo camal ku tabiiqi taasaa culum u khayr badan wa qaala bacduhum culummada gabalna waxay yidhaahdeen kullu cizin sharaf kasta oo lam yu'akad aan lagu adkayn bicilmin ilaa dullin dulli ayuu masiiruhu marjiciisu noqdaa sharaf kasta oo aan cilmi ku dhisnayn dulliyay ku dhammaataa waa sida aalibkaa waa sida haalibkaa sharaf kasta ma ahan xataa mid diineed keliya adduunyada dadka mulkigooda iyo madaxnimadoodu cilmiga iyo aqoonta ku dhisan tahay mudday wadi karaan laakiin jahli haddii uu ku dhisneed oo gacanta ay u soo gasho jahligu isagaa burburinaya cizo kastoona marka cilmi lagu hayn waa baaba'daa waa baaba'daa waa nuucaas marka hmm. waa nuucaas cilmi haddaan lagu hayn waa baaba'daa marka alcilmu yarfacu bayt alcilmu yarfacu beytan laa cimaada lahu ah, cilmigu wuxuu sare u qaadahaya guri aan tiih lahayn waljahlu yahdimu bayt alcizi waasharafi laakiin jahligu wuxuuba dumiyaa gurigii sharafta iyo cizada saasuu leeyahy shaacirka alcilmu yarfaqu beytan laa imaada lah cilmigu wuxuu sare u qaadaa beytan laa imaada lah guri aan tiir lahayn macnaha qof aan nasab ku tiirsanayn oo aan asal ku tiirsanayn a cilmigu sare u qaadaa qofka hadduu caalim noqdo ama aqoon fiican u yeesho ina ayaa tahay waxba kama dhibayso ina ayaa tahay waxba kama dhibayso cilmigaa sharaf u yeelay alcilmu yarfacu beyta laa imaada lo qof aan asalba lahayn xataa bal aan asalba lahayn aa unta ficnaado oo aqoon yeesho uu sara marayo kor ilaahay u qaadayo markaasuu dadka dhan ka qiimo badanya a'immada muslimiinta qaar waxaa jira aan la oqoon xataa qabiilkooda laakiin haddana marka asaga laga sheekeeyo waxa weeyaan qima ilaahay gaarsiiyey soo ma jeedid marka cilmi haddii qofka aad barato ina ayaa tahay cidna kuma weydii waxba qiima male ina ayaa tahay ina ayaa tahay ina hebel hebelaan ayda bis khalaas waxa weeyaan laakiin reer hebel uu ka dhashayoo qiimo male ma jirto mar haddaad wax barato khalaas wey marka cilmigu isaga qofka kor u qaaday isagaa kor u qaaday jaaligana waxa weeyaan reer hebelka aad ka dhalataad ceeb ku noqonaysa iska daa inaad qiima kuu yeele hmm. haddaad jaahil tahay dhulku ku dhiga hadhow haddii aad tidhahdo ina hebel hebelaan reer hebelaan ka dhashay ayaguna wax kuma sharaf kuma yeeli karaan aduguna ayagaadba colays ku tahay marka waxaad qiimo ku leedahay waxaad haydo soo ma jeedid hmm. asal kale asal kale melihi asalkaagu qiimihiisu macnaha waa maxay waxa qiima kuu yeelaya reer hebel qiima kuu yeelay abu abulahab waa nabiga adeerkiisa muxuu qiimaa leey muxuu qiimaa leey wax qiimaa male soo maa waa nabiga adeerkiisa aabbihiisu la dhash soo ma muxuu qiimaa leey wax qiimaa male markii la sheegaba waa la lacnadaaba soo ma jeedid marka qiimo laakiin bilaal waayo bilaal qof kastoo muslima markuu maqlo waa u ducaynaa radia allaahu canhu u leey waa xabash iili waa marka war asal asal asal asal asalkaaga waa waxaad haydo ah, asalkaagu qiimo kuu yeela waa waxaad haydo ah, marka adugu wax soo xasili soo xasili wa wa qaala bacduhum waxay yidhahdeen kullu cisin sharaf kastoo lam yu'akad aan lagu adkayn bicilmin fa ilaa dullin dulli ayuu masiiruhu marjiciisu noqdaa sidaas wey sida qaalibka alaslu alaauun attafaquhu faqiih noqosho bitakriiji lfuruuci furuucda la soo saarideedana faqiih lagu noqdo calal usuli lagu soo saaro waxaa la rabaa qofka in uu faqiih noqdo tafaqaha ey saara faqiihan wey tafaqaha macnaheedu ay saara faqiihan qofkaanu faqiih ayuu noqday wey marka lagu yidhahda tafaqaha qofkaanu faqiih uu noqday wey alaslu alaaثuun atafaquhu waa faqiih noqosho see faqiih aad u noqoneen goormaad faqiih lagu dhihi karaa bitakriiji اlfuruuc masaa'ilka furuucda waa ku soo saaridooda calal usul lagu soo saaro haddaad xoogaa furuuca antoobsato xoogaa ka baahdayda furuuca minhaajkiiadba si fiican u qabatay ilaa afartan kunoo masale ku taalale afartankii kun waa xasuusataa masle hebl ka waran minhaajku saasuu dhihi jir masle heblna ka waran saasuu minhaajku ka yidhaahda xoogaa waa haydaa laakiin faqiih matid ogow culammadu waa ku itifaaqeen inaadan faqiih ahayn goorma aad faqiih tahay waa ka sii gudubtay adiladii kitaabkii sunadaad akrisatay tafsiirku qur-aankaad baratay aayaadka axkaamkaad baratay axaadiistii axkaamtana waa baratay usuulu fiqigii oo qaabkii adiladan looga qaadanaya xukunkana waa baratay qawaacidkii fiqiga lagu dabdinayana waa baratay afartaasaa isku soo dara aayaadka axkaamkeed baratay axaadiistu axkaamkeed baratay qaabkii laiskugu xiraayey oo looga qaadanayeyna waa usuul fiqigii waa baratay qawaacidulfiqigii wax lagu dabdinayana waa baratay masaailka mid walba meeshay ku dhismaydaad taqaano markaasa marka dambe waxaad usii gudbaydaa waaqica aadan weliga arag caalim ka hadla hadaad aragto waa fahmaya masaladaas waaqicdaas meeshay ku dhismi karto xataa mararka gobol waxaad fahmaya qaabkay culummadu u dhisi jireen masaladanoo kale hadday mutafaq ahaa jirtay iyo haddii khilaafku jiri jiray iyo khilaafkaas kii la rajixi jiray aad fahmi karta aad masalada nuucaanoo kale asal heblaha lagu dhisi jiray laba qowlaa ku jirta qowl heblaana la rajixi jiray aad dhihi karta waaqicada weliga caalimka adla arag waa kaas markaad aiihta waa kaas aqiihaad noqoto ogaa iio barata waa ka gudubta aqiihaad noqo mar haddaad furuucdan ku dul dhisi karto oo taqaana faracoola meesha u laabana ka la rajaxa waa lagu rajaxa laakiin fiir waxaa leedahay fiihi qowlaani waraajic kada aad leedahay markaasaa loo leeyahay maxaa lagu rajaxay ma sheegi kartid kaliya waxaad aragta iyadoo nin shiiku leeyahay waraajic wax uu ku rajaxayna ma taqaanid naaqilata marka wax ma hay weyn adeebermatiidwaad ka ronta qofkan haysan intaada soma laakiin naaqil wey warkaagu waa u naqli ah, adigaa naaqilaa tahay faqiih matiid faqiih waxa wey waa inaad fahamto sooma man yurid illahu bi khayran yufaqihu fi diin waa inaad adigu fahamto mas'aladan wax ay ku dhisan tahay raajix weeye maxay raajix ku tahay waa inaad fahamto laakiin fiir haddaan warkuu sheego warkiina ma fahmaydi laakiin sidaan u sheegaad u sheegay soma may faqiih lama yidhahda ilama fahamsanid be ah, naaqil umbaad waad naqlinayda marka waa inaad ka gudubto alfaad fiqiya inaad haydo oo aad u sii gudubto faqiih inaad noqoto saara faqiihan taaqaha waasaa atafaquhu tafaquh faqiih noqasho bitaqriiji lfuruuci furuucda oo lagu soo saaro faqiih lagu noqdo cala lusuuli min waraa'i lfiqhi fiqiga gadaalkiisa waxa ahday atafaquhu faqiih noqosho taasaa ka dambayda xogaa fiqiga marka hore horta cantoobso jalanjartan lagama boodi karo waa inaad ku soo dhistaa ah. meesha ugu sarrayda lagama bilaabo faqiih tafaqaha kama bilaaban kartid xoogaa horta soo baro marka hore jarjarta ku soo soco ah, fiqiga culummada caqliso waxay ka yidhaahdeen luqadii soo baro naxwadii sarfigii w soo baro soo soco laakiin ha joogin naaqil inaad noqoto ee gudub oo faqiih u gudub inaad noqoto soo uma jeedin min waraa'i alfiqhi fiqiga gadaalkiisa waxa ahaday marka hore fiqigaad barat masaladan waa xalaal maxaa kitaab hebela dhiga waa uu laguu soo sheeg intaasaad kitaabka ku hayda laakiin meesha ku dhisantay ma taqaanid waa inaad hore u socotaa min waraa'i alfiqi fiqiga gadaalkiisa attafaquhu faqiih noqosha ayaa ahaaday wa muctamiluhu qofka sameeyaana oo ka shaqeeyaa alladii waa qofka yucalliqu laxkaama axkaamta ku xidhaa bimadaarikiha cillooyinkeeda madaarigtu waa meeshii laga gartay xukunkan meesha laga gartay wey meesha cillooyinka uu ku xiri karaa xukun walba ciladu ku iran yahay cilada uu ku xiran yahay ku xiri karaa wa muctamiluhu qofka ka shaqeeyoo sameeya oo tafaquha samay karaa wa muctamiluhu qofka sameeyaa huwa aladii waa qofka yucalliqu laxkaama axkaamta ku xidhaa bimadaarikihaa cilooyinkeeda madaarigtu waa meesha laga gartay axkaamta xukunka meesha laga gartay xukunkuna ciladu ku xidhan oo ciladaa lagu gartaa madaarigta asharciyati sharciga loo nisbeeyey wa fii xadiidi bni mascuud waxaa ku sugan radia allahu canhu ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu caleh wasalam qaala wuxuu yidhi nadar allaahu allaha nuuriyo oo allaha wanaajiyo imra'an qof qofkaasoo samica maqlay maqaalatii kelimadayda hadalkayga qof maqlay maahan hal kelimo hal kelimo maahan maqaal waa mufradun mudaafun ilaa macrifa yacumu xadiiskii nabigo dhan u ka hadla ah, intaad rabta maqal aduu maqaalatii hadalkayga qofkii maqlay oo faxafidahaa xifdiyey oo wawacaahaa weeleeyey oo faadaahaa u gutay kamaa samica siduu u maqlay ma bedelin wax kuma darin ah, wax kama jarin waa dadaalay qofkaasu siduu u maqlay faruba xaamili iqhin iiriya faruba xaamili fiqhin qof fiqi xambaarsan badana laysa bifaqiihin oo aan faqiih ahayn u fiirsa ah. meeqaad joogta dad fiqi xambaarsan oon fuqaha ahayn qur-aanku korka ka yaqaan macnihiisa ma yaqaan qur-aanka korku ka yaqaan qur-aanka fiqiga ugu weyn waa laakiin axkaamtii kama soo saaro karo xadiistii yaqaana wuxuu xifdisan yahay intaasoo kunoo xadiis laakiin kama soo saari karo masaa'ilka badana dad fiqi xambaarsan oo aan fuqaha ahayn nabiga aleh sal اlahu alay aslam waktigii saasuu sheegay waktigaas xata waa joogay saas daraaddeeda axaadiista dadka warina labay kala ahaayeen qaar fuqahay ahaayeen qaarna waxay ahaayeen naaqiliin ruwaaday ahaayeen ruwaad intaasoo kun oo xadiisu yaqaana markaasuu sii dayna xadaanii fulan fulan qaala qaala rasul lah sal la isaga lafdigaasuu guurina kuwana waa fuqaha waana ruwaad waa isku darsadeen xadiikiina waa haya macnuhooda saas darteed waxaa arkay fuqahaa ahlulxadii ahlulxadiidka qaar fuqahaahay leeyihi oo shaaficiyaaba ka mida oo ahmedaaba ka mida oo imaam maaligaaba ka mida oo bukhaariyaaba ka mida fuqaha ah ay leeyihi waana fuqaha waana muxadisiin iyo qaar aan ahayn oo ah keliya ruwaad xadiiska soo warida marka fara badanaa dad fiqi xambaarsan oo fuqaha ahaynu leeyay nabigu sal la ala sl nabigu wuxuu yidhi wa ruba xaamilin mid xambaarsan badana wa ruba xaamili fiqin fiqi mid xambaarsan badana ilaa man qofu u xambaarsan yaha huwa afqahu minhu isaga ka fiqi badan wuxuu u geynao ka qaadaa mid ka aqoon badan xagga fiqigu uga ogya isaga waa xambaarsan yahay axaadiisii nabiga sala allahu alay wasalam ardagaana ka warina markuu ka wariyo xadiiskiiba wuxuu kala soo baxay intaasoo kuna masalo isagu waba kalama soo saari karo waxba kama soo saari karo laakiin kan ka wariyaya waxuu ka soo saaraa kumanaan masaa'il soo marka wuxuu sidaa u geynaa xadiiskan qofka fiqi badan u geyna oo macnaha ka fahmi kara wuusan isagu ka fahmi karin wuxuusan isagu ka fahmi karin qof ka fahmi karu u geyna xadiiskana mutawaatiray ba hadda culummada gobol ku tilmaameen wa qaala ibnu khayr wuxuu yhi raximahullah fii fiqhi hada alxadiid xadiidkan fiqigiisa markuu ka hadlayo wuxuu yidhi wa fiihi xadiidkan waxaa ku sugan bayaanu caddayn ana alfiqha fiqiga huwa alistinbaadu la soo bixidda inuu yahay walistidraaku haleelid inuu yahay iyo gaarid fii macaanilkalaami kalaamka macaanidiisa la gaaro min ariiqi tafahumi faham dalad wadadiisna lagu gaaro min ariiqi tafahumi maahan inaad adugu naaqil tahay ee waa fahmaa dalbe inaad adugu fahmto min dariiqi tafahumi fahm dalab waddadiisna lagu gaaro wa fii dimnihi xadiidkan waxa ku dhex jira bayaanu wujuubi tafaquhi faqiih noqoshada waajibnimadeed in la caddeeyo qofka inuu faqiih noqdo ah. oo uu ku xiri karo meesha laga keenay oo uu adilada kala bixi karo waa inuu in la dalba waa waajib wa fii dimnihi xadiidka dhexdiisa waxaa ku sugan bayaanu wujuubi tafaquhi faqiih noqoshada waajibnimadeeda in la caddeeyo iyo walbaxu baarid calaa macaani alxadiidi xadiidka macaanidiisa la baaro iyo waistiqraaju lmaknuuni kan la qariyey in la soo saaro maknuunkaasoo min siri xadiiska macaanida ku qarsoon ka mida ah, ama xaale min siri xaal maknuunku ka mid yahay in la waa dhammaaday kalaamkii ibnu khayr walishaykhayni labadii shiikh waxaa u sugnaaday shaykh ilislaam ibni taymiya waa tilmiidihi iyo ardagiisa tilmiid bikasri taa iyo ardagiisa ibniqayim ibni qayim aljawsiya raximahumullah raximahumallaahu tacaala ilahay ha u naxariistee fii daalika istiqraaju lmaknuunkaas halkaasu celi fi اlistinbaad wاstikraaji اlmaknuun fii dalika arrinkaas la soo sheegay oo ah min alistinbaad waاstikhraaji اlmaknuun in la istinbaadsado oo axkaamta lagala soo baxo adilada in lagala soo baxo axkaamta adilada iyo macaanida ku qarsoon waxaa uga sugnaaday alqidxu sahmiga almucalla ee sarreeya alqidxu sahmiga ama nasiibka almucalla ee sarreeya almucalla laamta waa la fadxina almucalla asalku wuxuu yahay wuxuu yahay dadka carabtu markay khamaarka dheelayaan khamaarka waxay leeyihin sahmiyaal sahmigaas haddii qofku helo sahmi hebel intaasuu hela haddii asaga laga helo sahmi hebelna intaasaa laga hela sahmiga marka toddobaad aa magaciisa waxaa la hahdaa almucalla sahmiga toddobaad Ah, alqixigu waa ismu sahmi sahmiga magaciisa wey qixigu marka qixiga toddobaad alqixu saabic ee magaciisa waxa la hahda almucalla qofkii marka qamaarka la dheelaya marka qixigaas helaa nasiib weyn u qaadana ah, qayb libaaxu qaadana qofka qaata kadib ayaa waxaa loo isticmaalay shay kastoo nasiib weyn ah alstimaalay hadda marka nasiib weyn a loola jeeda laakiin asalku halkaasuu ka soo jeeda qidxigu waa sahmigii wax lagu qaybsanayay magaciisi almucallana waa midka toddobaad mid walba magacuu leeyahay ilaa haddana waxaa loola jeedaa qayb libaax ay ku leeyihiin labadaas sheekh walaa shaka qof kastoo akriya oo munsifo ahlucadligana waa ka marqaati kacaa culummada muta'akhiriinta dadka ugu caansanay ka mid yihiin kitaabkii sunnada in axkaamta lagala soo baxo masaaئilsha iyo axkaamtana dariiqii ay selafku mareen loo celiyo aaday ugu sareeyaan mana ka suulaan culummadii ka dambaydee mutaakhiriinta ahaa inay kutubtooda aad u ammaanaan ayna ku tilmaameen dariiqii selafka inay aad u nooleeyeen dariiqu صaxaaba wataabiciin wa atbaacihim aaday u ammaanaan mana ka suulin wuxuu idhi shiiku wama qofka fiiriya fii kutubi haadayni اlimaameyni labadaas imaam kutubtooda salaka wuxuu la qaadaa bihi qofkaas nadara fiiriya nadara fii kutubihi nadara hadday fii ka dambayda macnaheedu waa maxay tafakara ah, nadara waa tafakar maa isha saas aad ugu fiirida wa tarin kaaga tarin ee eh, tafakura laga hadlaa nadara markay fii ka dambayda waa bimacnaa tafakara ah, hadday ilaa ka dambaydana waa bimacnaa absara hadday toos ficil mafcuulka u qaadata nadarana ah, unduruuna naqtabis min nuurikum markaas macnaheed waa maxe bimacnaa intadara ah, nadaru saddexdaas macno waa tan kale laheed nadara markay fii ka dambaydo waa bimacnaa tafakara waa fakeray arrintii u fiirsaday wey markay ka dambaydo ilaana waa bimacnaa absar ishuu ku arkay ah, wujuuhun yowmaydin naadira ilaa rabbihaa naadira ah, naadira maxay ku gudbeen ilaadaasay ku gudbeen jaarmajruurka ka dambayd baan ku leeyahay waxaan ula jeedaa waa jaarmajruurka ay ku tacaluqahay oo ay ku tacadinayso marka ka dambayda waxa ka fiican ay ku tacadido nadara markuu ku tacadiyo fii wa bimacnaa tafakara markuu ku tacadiyo ilaana wa bimacnaa absara markuu ku tacadiyo bidaati oo toos mafcuulka u qaatana wa bimacnaa intadara marka hadda waa tafakara qofka u fiirsado weeye il kaliyo wax ka tari maya kutubtan wama nadara qofka ku fekera u fiirsada fii kutubi haadayni alimaamayn labadan imaam kutubtooda salaka wuxuu la qaadaa bihi qofkaas annadaru ku fekeridda fiihaa kutubtaas uu ku fekeraa ila tafaquhi faqiih noqosho wuxuu la qaadaa faqiih noqoshada wadadeeda ah, ila tafaquhi faqiih noqoshada xaggeeda wuxuu ula qaadaa nadarku dariiqan wado mustaqiiman toosan oo uu ku gaarayo si toosa ah uu gaarayo faqiih noqoshadii wa min maliixi kalaami ibni taymiya hadalka ibnu taymiya kiisa la macaansado waxaa ka mid ah sheeka mariixa ah ee la macaansado raximahullah qowluhu hadalkiisa uu yidhi fii majlisin litafaquhi majlis oo markaas loo fadhiyey mas'ale in la garto fiqigeeda tafaquh ah, oo fiqi dalab oo dalaba waxa weeyaan tafaquhu waa noqdaa macnihiisu dalaba alfiqh waa noqdaa sharaxna waa idin sheegayaa annagoo sheegin asalka tafaqaha macnaheedu inuu yahay saara faqiihan haddana tafaqaha oo ta'daa waxay kuna takalluf qofku inuu isku kallifo inuu fiqigii gaadho marka majlisa waxaa loo fadhiyey masaa'ilkan in la gaadho xugunkooda iyo fiqigooda aa majlis loo fadhiyey marka majlis asagoo la fadhiyo wuxuu yidhi amaa bacdu faqad kunnaa waxaan ku sugnayn fii majlisi tafaquhi fiqi dalabka majliskiisii majlis oo lagu fiqi dalbayo ayaan ku sugnayn iyo wanadari fiiro iyo ku fkerid lagu fekerayo fii madaariki اaxkaami akaamta meelaha laga qaato meelaha axkaamta laga qaato waa cilooyinka ah, meelaha axkaamta laga qaato axkaamta almashruucati ee la jideeyey taswiiran suurayn wa taqriiran sugid wa tasiilan asalayn iyo wa tafsiilan kala qaadid intaas saasaynu u kala horayda marka la raba in laga hadlo tacsiilka waxa ugu horey taswiirka waxay tahay alxukmu calaa shay farcun can tasawurihi maxaa loola jeedaa arun kow horta sida arintu ay u dhacday waa inaad garataa haddaadan shaygiiba siduu ahaa garan xukunka aad waa baail xaqiiqada shayga waa inaad fahamtaa shaygaa sidaasu u dhacay hadduu sidaas u dhacay kadibaa xukun loo sheegi karaa marka kow taswiir waa in la wa taqriir sugid Ah, taswiirkay haween la macnata haddee in la sugo arrinta horta xaqiiqadeedu siday tahay maxaa yeele waa meesha la yidhaahdo wadaadkii loo mahmahaya xumeeyaa waa mas'ala habaabaa di si qaldan lagugu sheego fiiri ah, si qaldan lagugu sheego banu aadankana qaaraan alle ka baqaynaa ku jira soo ma jeedi qaaraan alle ka baqayn saas daraaddeeda qofka marka koobaad oo uu su-aasha ku weydiiyo aad a loo hubsadaa istifsaarna loo weydiiya haddii arrinta ishkaal ku jiro waana la cadaystaa mar labaalood ku celido waa u badela hadduusan alle ka baqayn hmm. soo ma jeedin waxaa iigu yaa badnaa inaa masalo weydiiyey wuxuu yidhi shiikh gabadhiyan waxaan idhi waa ku furay markaasay tihi dalqada sheeg markaasaan idhi labaan kugu furay markaasaan idhi su-aashaas aad ugu fiirso haddaan ku weydiina su'aale markii kooaad oo dalheed waa ku furay meeqa dalqaad u niyeysan markaasuu yii waa caraysnaa wax dalqadaa uma niyeysan ha wax dalqadaa uma niyeysan maxaa yeele waaba caraysnaada waa ku furay aan idhi ayadaa idhibaydo idhahayda ifur ha waa gartay kaas waxba umaada niyeysan ha waa ku gartay halkaas maxaa dhacaya marka duusan waxba niyeysan hal dalqo hal dalqaa dhacayda duusan waxba niyeysan oo siduu sheegaya runta hal dalqaa dhacday markaasaan haye marka dambe ay ku tiri markaasuu waxay tiri dalqada sheeg kaa yeeli maayo waa ku furay markaasaan idhi labaan kugu furay meeshaas maxaa dhacay labo saddexdii erig wax kuu yaalla lama arko waa kaa dhammaatay waa habeenkii habeenkii wey galabtii galabtii dambe maalinkii dambe wuu ku celcelinaya war wadaadkii bal mar telefoonkaa iga qabto haye xaad hayda ila wadaaduu soo weydiina waa ogaan sida wax uga khasaarayaan markaasaan idhi haye hadal markaasuu yidhi markii hore waxaan waa ku furay markaasay itiri ii sheeg imisaad igu furta waa bedelidko markaasaan laba wey waaan markaasaan idhi marka koobaad meeqaad niyeysa oo waa ku furay waa galabta xalayna eh. markaasuu yidhi labaan u niyeysa markii dambena labadiian fasiraad iskugu rakiba waxaan ku idhi adduunka dumar la guursada loo weyna naaruyay ku cuna orod ka cari meesha marka qofka marka koobaad intaan xugun la gaarin sida wax u dhaceena layska sugaa waana la xaqiijiya waa la qoraa markaas weliba waxaan idiin sheegaa soomaalida qof soomaaliya hadduu ku yidhaah shardigaan islaam ku furay waxaa la yidhaha warqaddaas ku qor qaafkaad u dhawaaqday markaad furayda qor aduu gacantaada ku qor haddaadan dhihin oo tiraa sheeg sidii u sheegaa daqiiqad hal daqiiqa kadib haddaad tira ku celi si kale u sheego maxaa ila maba yaqaani shardi furada hadhow marka damse u wareegaayo markuu wadaadada afkoodu ka barana markaasuu sida isagu markaasa wahaan u adduunyada wax ku helaayay u hadhow marsiin doona marka shardigan wax ku furay waxaa la yidhahdaa soomaaliya ma qori taqaana ha halkaas ku qor ma qori aqaan anaa qoraa ii yeedhi haye saas ma tiri ha qalaad sidaas xukunkeedaa loo sheega marka ha toban goor hadduu toban bilood kadib hadduu bedelo waa la yhahda waatana warkii aan kaa qoray ah. Ah, marka mas'aladuna meeshay ka bilaabataa waa kow siday wax u dhaceen in la fahmo ah, haddii kale xukunka isbedela marka la bedelo ah, wadaadka loo mahmaahayo xumeeya waa mas'ale habaaba xukunaan meeshuba olina sheegay ilaa waxaan meeshaba ka dhicina lagu sheegay laakiin wixii meesha ka dhacay marka la sheego xukunkii markaas kadibaa loo raadina oo la saari karaa dusha laga saari karaa marka taswiiran suurayn wa taqriiran sugid wa ta'siilan asalayn asalaynna waa maxay halkay ku dhisanta masaladu wey baabkay ku dhisanta aayaday ku dhisanta ah, aayaddaas usuulka marka laadaxay tusayda ah, qaacidaday ku dhisantahy masaladii marka asalkeedu in la helo ah, asalkeedu in haddana la helo marka suuradda la helo kadib asal loo raadina iyo daliil asalayn markaasua wuxuu yidhi wa tafsiilan kala saarinna waa maxee hadday saas tahayna xukunku waa saas hadday saas tahayna xukunku waa saas ee waxa weya shay laba weji yeela kara waa inaada hal wej ka dhigin soo ma jeedi waa inaad la kala saaraa meesha hadday tafsiir jiro oo ijmaalku waa wax dadka baadiyaya soo ma jeedid calayka biالtafsiili watabyiini fal iطlaaqu wاlijmaalu duuna bayaanin qad afsadaa hada اlwujuuda wakhabada adhaana wاlara'a kula zamaani wuxuu waxa weye nuuriyadu ku yidhahdaa ibn اlqayim calayka biالtafsiili watabyiini weliga waxaad laasimtaa kala saarid iyo wax caddayn weliga hadal mujmala iska ilaali calayka biالtafsiili watabyiini fal iطlaaqu wاlijmaalu duuna bayaan hadalka la ilaaqo oon la qaydin hadalka la ijmaaliyo oon la bayaanin qad afsadaa hada اlwujuud waxa weeye jiritaanka adduunka dhan waxa fasaadiya waa hadalka waa hadal mujmal ah soo ma jeedid waqti kasta qad afsadaa hada اlwujuud calayka bالtafsiil wالtabyiini fاliطlaaqu wاlijmaalu duuna bayaanin qad afsadaa hada اlwujuuda wakhabada aladhaana wاlaaraa'a kula zamaan marka ayagaa qasa oo fasahaadiya wakti kastaba hadal mujmalaha wada tuuraa hadhow qofo siduu rabo u dhigana sidaana ula jeeday sidaana loola jeedaa qofo waa jiidana hadal si aan loo jiidi karina loo xira hadal waxaa la yidhaha hadday sidaas tahay ay sidaas xukunku yihi markay sidaas tahayna xukunku waa saas tafsiilna samee qaydna xarigna ku eeg meelaan laga jiidi karin kii hadalka oo ka caddaydo marka tafsiil fa waqaca alkalaamu kalaamkiia wuxuu ku dhacay fii ay fii mas'alati kada wa kada masala markaas laga hadlayo laiska xadfishaan majruurka mas'ala hadalkii ku dhacay marka fii ama wada qoran soo maaha fi ya ma jirto fi ya oo yadu shidanta ma jirtaa daday u qoranta oo yadu shidanta maya hadday i ya iyo i isma lehe marka i hadday tahay fi lmasalati kada wa kada wa masale heblaha hadalkii ku dhacay oo la yidhaha laga hadlo fa aquulu waxaan leeyahay lagu bilaabay laa xawla xeelad ima sugnaan oo wanaagga aan ku qabsado walaa quwata awoodna laa xawla xeelad ima sugnaan oon dhibaatooyinka iyo qaladka iyo gefka uga leexdo wax alla wixii dhib ah qalad ah gef ah xeelad aan uga leexda melihi walaa quwata awood aan wanaagga iyo sawaabka ku soo jiitana melihi ilaa bilahi ila bicawni illaah ilaahay kaalmadiisa maahane waa muhiim markaasuu yidhi haadaa xukunkaanu mabniyun wuxuu ku dhisan yahay calaa aslin wa faslayn asal oo daliil ah, ah iyo laba fasal uu ku dhismaya marka macnaha hadalka qiimihiisa wuxuu kaa tusaa mas'aladaas waa iska saas maaha ee waa la ta'siirinaa msladii ah. waa la tasiilina marka hore waa la la tasiilina waclam ogow arshadaka allah ilaahay ha ku bayna yadayi tafaquhi faqiih noqoshada waxa ka horeeya atafakura fakerid ah. faqiih inaad noqosho waxaa ka horeeya fakerid marka hore adilada wax badan aad ku dhibtooto maskaxda ku dhalaalido markaas kadib aad gaaraydaa faqiih inaad ood masaairka ku xirta cilooyinkooda iyo adiladooda waclam ogow arshadaka law allah kuhanuuniye anna bayna yadayi tafaquhi faqiih noqoshada horteeda waxaa ku sugan attafakura fakerid maxaa fa in allah subxaanahu nuqsaan iyo ceeb ayaan ka fogaynaahe wa tacaalaa ilaa wuu sarreeyaahe dacaa cibaadow addoommadiisa wuxuu ugu yeedhay fii kayri ma aayatin aayad wax aan ahaynoo wax aayad ka badan aayaddaasoo min kitaabi kitaabkiisa ka mid a ah, ilataxaruki dhaqaaqid ila taxaruki dhaqaaqid biijaalati nadari fiirada wareejinteeda lagu dhaqaaqo nadarka alcamiiqi ee aad hoos ugu dheer mid aad hoos ugu dheer fi tafakuri fakeridda dhexdeedana lagu dhaqaajiyo fiirada waa in tafakurka lagu dhaqaajiyo fiirada tafakurka shayga waxa lagu fakeraa waxaa lagu fakaraa wax daataleh hadduu yahay oo maxsuus ah takhayula ah la ydhahda macaani yahayna tafakuraa ah la yidhahda soo uma jeedid haddii shayga waxaa lagu fakerayaa shay suuradli wey soo uma jeedid maskaxdii aad dhaqaajiday xarakatu nafsi fi اlmacquulaati tafakurun wa fi اlmaxsuusaati takhayulun aa haddaad nafta ku dhaqaajido caqligaaga ku dhaqaajido wax macnawiya tafakuraa la yidhahda ah, xarakatu nafsi fi lmacquulaati tafakurun wa fi lmaxsuusaatina takhayulun takhayulka shaygu hadduu shay daatala yahay aad ku fakerto suuraddiia markaa maskaxda dhexdeeda suuraddii aad istuse suuraddiia kuu soo bixi qof aad ku fakerta maalan waxaa dhahda qofkii suuraddiisii in maskaxda aad iska tusto takhayulaa la yidhahda Ah, suuraysi waa suuraysi wey suuraysi laakiin haddii ay waxa weeyaan wax macnawi yihiin tafakur waa fakerid ma fakerid wey in badanaa ilaahay ugu yeeray dadka ila taxaruki dhaqaaqid biijaalati nadarin fiirada wareejinteeda lagu dhaqaaqo nadar alcamiiqi oo aad u qodo dheer hoos ugu fog fi tafakuri fakeridda fii malakuuti samaawaati ciraryaalka mulkigooda lagu fakero in ciraryaalka waa aaya kowniya waa aayad ilaahay kutusayda makhluuq wey khaaliqii abuuray kutusayaan waalardi dhulka mulkigiisa lagu fakero wa ilaa an yumcina inuu u biryareeyo qofku al ilaa an yumcina almar'u qofku inuu u biryareeyo an nadara fiirada fii nafsi nafsadiisa macnaha inuu aad u fiiriyo wey inuu aad u fiiriyo wa ilaa an yumcina almar'u qofku inuu u biryareeyo an nadara fiirada fii nafsii nafsadiisa uu fiirina iyo wamaa xawlahu hareerihiisa waxaa ku sugan adigu inaad fiirido balqaabka ilaahay kuu abuuray ilaahay awooddiisa iyo cilmigiisaaad ku garanay kad aad ugu fiirsato saasa ilaahay amraa maxaa aad loogu fiirinaa oo isha loogu biryaraynaa fatxan liajli fatxin furid daraaddeed lilquwaa awoodihiyaa la furaa alcaqliyati caqliga loo nisbeeyey haddaadan fakerin maskaxdaadu waa faade waa fuuntoobe markaasay dhagax iska noqe ku dhex taalla oon waxba fahmi karin laakiin haddaad maskaxda dhigto xukunkan waa inaan gartaa ciladiis waa la rajaxa l masaladan waxa lagu rajaxay waa inaan gartaa waa ku dhalaalinay maskaxda mar walba waa isfurfure marka awoodda marka albaabkan hadda laba fidqo soo maaha albaabada midna waa hal midna waa laba qaybood haddaad cad u fakerto caqligaagu isballaqa marka markaasaad si xoog badan u fahmaya marka dambe ah, albaabkan labada sidqa marka la furo albaab weynoo laga bixi karu noqona maa lagana soo geli karo sidaas weeyaan markaad aad u fakerto fanni kastood baraydo haddaad isku daydo inaad fahamto ee aadan alfaad korka ka qabqaban een waxa loola jeeda aad fahamto waa isfura awooddaada caqliga ilahay kugu rakiba isfure marka markaasaa fahmadaadu aad u badane Ah, haddii kale inta faado oo fuunta noqotay meesha dhagax iyadoo ah iskaga jirin waxaa loogu fakerayaa loogu beryareena isha fatxan furid lilquwa awoodaha la fura alcaqliyati caqliga loo nisbeeyey ala misraacayha labadeeda fidqo awoodda caqli a labada fidqo loo ballaqa wa xataa yasila ilaa uu gaaro ilaa taqwiyati liimaani imanka la xoojintiisa iimaankaaga inaad xoojido markaad cirka ku fakerto ilaahii weynaay cirkaan abuuray awooddiisa kuu soo baxay weynankeeda inaysan xag iyo lahayn nihaayo cilmiga uu ilaahay leeyahay adiga qaabku kuu abuuray markaad aad ugu fakerto aayaadka kowniga ku fakerto iimaankaagaa sii xoogaaba iyo wa tacmiiqi alaxkaami axkaamta in hoos loo galo oo hoos loogu loo dheereeyo fahamka axkaamta wa tacmiiqi alaxkaami axkaamta in aad hoos loogu fogaado iyo walintisaari gargaarsi gargaarsiga alcilmiy ee cilmiga loo nisbeeyey inaad gaarto gargaarsi cilmi waad gargaarsato waa guulaysatay markaad mas'alo walba daliilkeeda iyo ciladeeda fahamto iyo murajaxaad waxyaalaha wax kala rajaxa iyo maqaasida hareicada maqaasida shareicada qofka waxa weeye markuu noqonayo qof faqiih ah kow waa inuu fahmaa maqaasida shareicada sharcigu markuu waxaan diidayo muxuu u diiday waxaan markuu amrayo axkaamta gabalna waa tacabudyaa laydhaha qaarna waa macluulo waa la cileeya qaarka marka oo macluulkahoo la cileeyo waa inaad aad u fahamtaa cilada cilalka waa inaad fahamtaa maqaasidana waa xikmadda maqaasidu waa xikmadda marka ciladuna waa waxaa xukunku ku xidhan yahay marka waa inaad fahamtaa cilalka axkaamta maqaasida axkaamta waa inaad aad u fahamtaa adiladiiadna aad ka fahmi aad ka fiirina markaad adiladii aragto qawaacidkii iyo usuulkii aad fahamto markaasa waxaa raba inaad gaarto inaad fahamto cilooyinka xukunka lagu xidho iyo maqaasida shareecada ah xikamka xikamka markaad aad baabkaas kugu furmo waxaad u badan tahay kulla mas'ala inaad waafaqdo marka maqsuudkii alle maqsuudkii rasuulka waana meeshii la rabay ah, kolley banu aadamta mar waa gafayda laakiin in badan inaad waafaqdo maqsuudkii alle maqsuudkii rasuulka ilaahay ujeeddadu ka laha xikmaddu ka laha shaygan xukunkan maku jidayn taas inaad waafaqdo inaad ku dadaasho ood gaarto marka aayaadkiiyu tusaale u keena dadku inay wax gartaan aayaadkii sheegaya ilaa wuxuu yidhi kadaalika caddayntaasoo kale ah, kadaalikda waxay ishaaraya masderka ficilka ka dambe masderkiisa lagu ishaaraa tafsiirka kadaalika caddayntaasoo kale hadda kadalika waxaan ku ishaarnay yubayinu masderkeeda kadaalika caddayntaasoo kale yubayinulaahu alla idin cadayna lakum idinka aayaati aayaadkiisa lacalakum tacqiluuna inaad waxgarataan daraaddeed oh, inaad waxgarataan inaad wax fahamtaan maahan alfaad inaad iska rarataan qulle nabiga suubanow hal yastawi ma siman yihi ma siman yahay alacmaa in dhoole iyo walbasiiru mid wax arkaa afalaa tatafakaruuna miyaadnan fakerayn maa kertaan wey ah, mawaadnaan fakerayn saatiin war fakera wey Hmm. istifhaamku waa inkaari waa la inkiraa faker la'aanta marka waxaa ilaahay noogu yeeraa inaan fakerno oo aan fahanno aad wax u fiirinno wacalayhi haddaan qabanno marka asalkaas oo ah in la fekero kadibaa fiqigii la gaaraah fa in ittafaquha faqiih noqosho abcaddu waa ka fog yahay madan xagga yoolka min atafakuri fakeridda fakeridda waa ka fog yahay marka tafaquh waa ka dambeeya id ciladu waxay tahay huwa tafaquhu xasilatuhu waa wixii ka soo xasilay tafakurka wa intaajuhu waa mirihii uu dhalay tafakurku mirihiisii wey ah, marka qofku ku fekero aayaadka axaadiista adilada markaas xaasilka u soo xasilaya wey tafaqur marka waxaa horeeya fakeridda ayadaa horeeya ilaa wuxuu yidhi waa ila haddaanan saas wuxuu yidhi famaa lihaaulaa'i alqowmi kuwaan maxaa u sugnaaday laa yakaaduuna xaalo aysan ku siganayn yafqahuuna inay fahmaan xadiian hadal macnaha ilahi wuu eedaynayo kuwaas waa kuwa la eedaynayo dadka aan fahmin waa la eedeey dadkiina maxaa la amray inay fahmaan oy fakeraan marka waxaa lays amray in la fakero adilada lagu fakero oo la garto maxaana layska reebay inaan la fahmin marka inaan kitaabka ila la fahmin oodan aayaddii fahmin macnaheedii oo alfaad iska akhrisato fiqigaad haysataana uu yahay naqli un sidaasaa la yiri keliya sidaas sidii la rabay maahan marka maxaayla waa la eedeeyey dadkan qur-aanka fahmay waxaana nala amray inaan qur-aankii fahno oon ku fakerno sidaas laakiin masale muhiima ah, hadal muhiima ah. laakiin haada tafaquhu faqiih noqoshadan maxjuuzun waa laga maxjuuzun waxaa lagu teeday bilburhaani xuju xajzi meel masaajidka ka mid a haddaad salli dhigato dadkii kalead ka mancinaydaha mogtahay dadkii kalead marka tafaquhan waxaa ku hareeraysan burhaan macnaha qofka doonaya inuu faqiih noqdo laazim waa inuu soo maraa inuu adiladii kitaabka adiladii xadiidka iyo qawaacidkii lagu fahmaayo ah usuul fiqi iyo qawaacid fiqiya waa inuu soo maraa daadan taas marin albaab wax oodaasaa ku aadan oodaasaa lagu wareeji tafaquha waxaa ku hareeraysan eh, burhaankii haddaadan burhaanka baran burhaanku adiladii weligaa gaari maydi waa laga xihay derbiga kaaga xihan laakiin haada tafaquhu faqih noqoshadan maxjuuzun waxaa lagu teeday bilburhaani xujo maxjuurun waxaa laga manciyey can itashahi jeclaysi iyo walhawaar rabitaan ah, taas waa laga manciyey weligaa ku gaari maydi rabitaan madhabaad iska jeceshahay isagu inuu raajix noqdaa rabi lahaad hawaad adigaa shaksiyan wax iska jecel fahmaad iska jeceshahay maya kaas laguma gaaro maxjuurun waxaa laga manciyey can itashahi jeclaysi iyo walhawaar rabitaan ila wuxuu yidhi subxaana aayaddii sheegaydu keena rabitaan inaan la ogolayn mamnuuc ay tahay waajib ay tahay daliilka inaan raaco ilahay soo deji wala in itabacta haddaad raacdo nabiga suubana uu ilaahay yidhi ahwaa'ahum gaalada rabitaanadooda rabitaanadaas gaalada haddaad raacdo bacda aladii diinkii ka gadaal alladiina waa daliilkii iyo burhaankii rabbi nabiga siiyey waa burhaankii bacda aladii daliilkii ama diinkii ka gadaal jaacaka kuu yimid oo min alcilmi ah waa kaasa cilmigii kuu yimid waa cilmulkitaab wa sunna waa waxyigii cilmigii kuu yimid kadib markii uu kuu yimid ood haysatay kadib haddaad raacdo rabitaanka maa laka kuuma sugnaan min allaahi ilaahay xaggiisa xaalow ka ahday min weliyin gargaare walaa nasiirin mid kuu hiliya mid kuu gargaara ama kuu hiliya arki maydid ilahay aggiisa kala heli maydid haddaadan ilahay aggiisa ka helina meel kalo laga hela lama arko Ah, waa hoogayda waa asaarayda nabigu markaa sal lahu ala slm hawe raacima laakiin masaladan waxaa la dhahdaa weysha gawrac dibigu ha quuste cidda loo danleeya waa annaga waa atbaacdiisa annagay naga suurtooda inaan hawe raacno soo ma jeedin nabigu waa macsuum alla ilaalina sooma alla ilaalina daliilku raaci jira isagu laakiin waxa nabiga loo waxyoonaa waa tashriic ummadiisa loo jeedayna annaga haddaan rabitaankeenna raacno nusrada ilahi waa weynayna alla xaggiisa gargaar kama helayno meel kalena cid nooga gargaari karto male mar haddaan alle xaggiisana lakaga gargaari sidaas wey sidaas weeye halkaas markaa shiiku waa kan hadde aad ugu dheeraado wuxuu yidhi maraatibta dalabku u fiirsado waa afar afar weeye cilmi faham tafakur tafaquh afartama saasay u kala horeeyaan qofkan jaranjartaas ku socon arki ma o cilmi hor waa inaad adiladii adiladii waa inaad haydaa aayaadkii axaadiistii haddana cilmi waa inaad macnahoodii garataa haddana tafakur waa inaad ku fakertaa o macnahoodii waa inaad fahamku waa waxa weya ko horta markaad haydo alfaadi cilmigu waa adiladii cilmiga ko hadda la sheega waa adiladii aayaadkii iyo axaadiistii ayaga waa inaad haydaa aaniyana waa fahamkii macnahooda inaad garato ood fahamtaa aaliana waa inaad ku fakertaa sida axkaamta looga qaada aayaadkan axaadiista taasuna waxay suurtagal kuugu noqon kartaa inaad haysato aaladii lagu faka lagu fahmaayo oo ah naxwadii sarfigii usulu fiqigii qawaacid fiqihii waa inaad haydaa ah. waa inaad ayagii haydaa haddaada waxba hel iska fiirido weliga hadaad fiirido wa ka keeni maydo insha an kuugu daale ah. waa inaad asbaanaad wax ku fiirida haysataa Ah. haddaa di wax yaroo lagu dhiibo dhiig yaroo qof laga qaaday ishaan haddaad ku fiirido cudur maka gareen maya qalab loogu talagala jiro lagu fiiriy soo maa ah, meeshan jeris inu ku jirin kale qalab buleey soo maaha aayaddan iyo xadiiskan marka la fiirinayo il keliya wax ka talimin waa inaad haydaa waxaad ku fiiri leed usuulu fiqigii qawaacid fiqigi o naxwadii sarfiga wa inad haydaa horta kadib haddana usuulu fiqigii qawaacid fiqigi waa inaad haydaa intaas markaad fiirido fiiradaad wax uga keeni marka dii kale waa iska daala ishaan xabad ka keeni marka tafakur waa inaad fikerta raabican way tafaqu marka faqiihaad noqona sidaasaad marayd qofkaan cilmiba hayn hadda xuu ku fakera wuxuu fiiriyaa masaga hayaba qofkii adiladii hayoon oqoonin macnahooda xuu ka fakera ah, see u fahma marka qofka dariiqaas waa inuu maraa marka kadib wuxuu keenay dalaalaadka dalaalaadka alfaadda saddex weeye dalaalatu mudaabaqa dalaalatu tadamun dalaalatu iltizaam Ah, dalaaltu mudaabaqa waxaa la ihahdaa kelimadda iyo macnuhu inay isla egyihiin baad tidhahdo hadda alkhaaliq baad tidhahda allaha wax abuura alkhaaliq waxay tustay allah iyo inuu wax abuuro waa dalaaltu mudaabaqa oo isla egyihiin kelimadda iyo macnuhu haddaad tidhaahdo alkhaaliq waxay tusaydaa inuu alle wax abuuro inuu wax abuuro kaliya wax abuurista dalaalatu tadamun aa la ihahdaa waa kelimadda macnaheedii qayb ka mida ah. ah, wax abuurista inay tusaydo allah inay tusaydaana waa qayb ka mida marka laysku daray macnihii o dhamaystiran noqonay marka macnahoo dhammaystiran inay isu tahay waa dalaalatulmudaabaqa macnaha qayb ka miday tusayda oo ah khaaliqnimada wax abuurista iyo daatada alle mid walba gaar marka loo fiirine waa dalaalatu tadamun macno ka baxsan inay tusayda khaaliqna waa dalaalatuliltizaam oo macno ka baxsan waa maxay hadda fiiri alkhaaliq allah waa mid wax abuura soo ma ma dhici kartaa alla inuu wax abuuro isagoon aqoon u lahayn shayga sida loo abuuro ma dhici karta ma dhici karta aqoontii asagoo leh laakiin awood uu ku abuuro lahayn inuu abuuray ma dhici karta ma dhici karta muxuu u baahan yahay marka aqoontiina inuu leeyahay awooddu ku fuli lahaana leeyahy marka alkhaaliq waxaan leenahay mar haddii allah uu wax abuuro waxaa ka laasimayda cilmi kaamila inuu uleeyahy sida wax loo abuuro awood kaamilana uu leeyay wax ku abuuro marka alkhaaliq waxay tusay awooddii alle iyo cilmigii alle maxay ku tusay dalaalatu iltizaam maxaa yeel waa laazim karta qof dhihi karaa ma jira allah wax waa abuura awoodsa male uu ku abuura qof dhici kar waa abuuraa waxaa ka laazima awood u leeyahy waa abuuraa waxaa ka laazima inuu loo abuura marka hadda fiiri alkhaaliq allah wax abuura inay tusay waa dalaalatu mudaabaqa alkhaaliq wax abuurista kaliya inay tusay waa dalaalatu tadamun alkhaalq inay tusaydo cilmiga alle iyo qudrada allena waa dalaalatu iltizaam qisuu keenay marka adilada in aad loo fiiriyo o lagu fakero wuxuu yidhi imaamu shaafici waxaa la sheegay inuu u soo martiyey imaam axmed ibn xambal axmed ibn xambalna waa ardagii shaafici waxaana caadadiisa ahayd imaamu shaafici inuu aad u ammaano axmed shiiqayga imaamu shaafici waa saas shiiqayga waa saas aad u ammaani jiray markuu la jooga ehelkiisa caruurtiisa xata xaaskiisa markuu joogo guriga u hadba ammaano le shiiqayga shaafici waa saas shiiqayga waa saas shiiqayga saasuu dhihi jiray markaasuu habeenkii dambe soo marti cashuu u keenay cashadii markuu u keenay dhammaan waa cunay shaafici hamba sooma reedi xeeradiina waxba lagu aragu soo celi waa la yaabeen ehelkii axmed waxay yidhahdeen shiiqii aad loo ammaani jiray cuntada waa culummadu waa yaraysan jireen ku u wada cuno shiiqii la ammaani jiray ma uusan ahayn waa wada cun khalaas markii habeenkii la gaarayo aakhiru leylkii oo salaatuleyl loo wada kacayna shaafici tukaaya ma aysan arag shaafici salaatuleylkii tukaaya ma aysan arag waa la yaabeen hayra nin culummaa oon salaatuleyl tukayn waa arrin kale aw ammaanta waagu markuu beriyey weese isiya ma dhihine masaajidku iska aadi kaasuu salaaddii dadka iskala tuka tanaa uga siiyaa badneen haydhahdeen <laughs> weese la-aanuma tukaa aad imtixaanka markii salaadii waagii salaaddii la tukaday dadkii waxay yidhaahdeen shaafici wixii aad ka sheegi jirtay say ku dhici kartaa cuntadii waa wada cunay calooshii waa buuxiyey xalawa iska seexday salaad ma tukan saa kale ma weysaysan markaasuu yidhi anaa war idinkaga keenayo horey annaga u soo marnay qofka wanaagsan markii cid war laga sheego waa suga ciddiiuba la xidhiidhaa masladaasoo sooma anaan marin ee muftari wax iska cabira ma noqdo anaa war idinkaga keenayo waa u tegey ah, anaa war idinkaga keenayo waa u tegey markuu u tegayuu weydiiyey yuu yihi intaasa ehelkayga i weydiinaya uu yihi horta aad ii keentay waxaan u wada cunay cunto ka xalaalnimo badan cuntada axmed ibni xambal inaanan helaynan oga waxaan go'aansaday inaan caloosha ka buuxsado saad ka dhigto muddo aan ku noolaado maxaa yaele xalaashaan oo kale maalin walba la heli ma in cuntada man mar caloosha ga dhib ma leh oo xadiikii abu hurayra nabigu canaa cad markuu yidhi si u waday markii dambe meel aan marsiiya lama arku yidhi abu hurayra rasuulka alla wayga buuxsanta caloosha marka caloosha marmar in la buuxiyo dhibma ah. marka xalaashaan waxaan isiri cuntada axmed mid la xalaala arki maydid maanta ka buuxsa caloosha taa saasay ahayd wuxuu yidhi midda ah habeenkii ma tahajudo salaatuleyl ma tukan cilmiga in lagu fakero oo masaa'ilka laga soo bixiyo aa ka fadli badan salaatuleylka markaas salaatuleylka la tukanayana masaa'ilan kala soo baxaya qowlkii rasuulka sala allahu caleyh wasalam yaa abaa cumayr maa facala nuqayr xadiidkaas oo bukhaari iyo muslim ay wariyeen aan ku fakeraya axkaamta ku jirta oon ka saaraya oon istimbaadsanaya iyadaana ka fadli badan salaatuleyl waa xaqiiqo kun kun faaid ka badanu ka soo saarayen culmmadu kun kun habeenkii kawar midda oo ah weese nama weydiisanna oo salaaddu iska aday ma jecliyuu yidhi inaan idhahdo weesaha lai keeno dadka kalifo maxaa yeelay weesadii aan ceshaha ku tukaday a ii dhowreen ayadaan salaad ku tukaday maba hurdimu haloo dhan jihaadaan ku jiro masaa'ilaan ka soo saaraya adilada <laughs> dadku iska quurinaayeen uu isagu waxa weyan istinbaaday masaa'ilka ka dadku quurinayeen soo ma jeedin marka jihaadkaasay rabtaa wallah subxana wa tacala aclam wsala allah wasalam wbaarak cala nabiyina